بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد kelimadu sida laydin sheegay waxay ku saabsan tahay hadyu الnabiyi slى اllahu عalayhi waaalih waslm fi mukhaalafati asxaabi اljaxiim calaykum asalam waraxmatullah barakaatu mowduucu marka waa mowduuc guda ballaadhan kuna saabsan shakhsiyadda ruuxa muslimka ah waxaynu ogsoonnahay ruuxa muslimka ah inuu yahay shakhsiyad ka duwan noolaha bini aadamka ee dunida ku nool sida uu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u yidhi almu'minuuna ummatun min duuni اnnaas ama almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum wa yascaa bidimmatihim adnaahum wa hum yadun calaa man siwaahum hadyu nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa ariiqadiisii iyo iyo shariicadiisii fi tacaamuli maca allahi subxaanahu wa tacaala wa maca khalqih faqradaa dambe maca khalqihi bayna khusaysaa amaa weedha mukhaalafada ah almukhaalafa waa almudaada waa inaad shayga ka soo horjeedsato oo markuu asagu dhankaa u dhaqaaqo adaad bidix u dhaqaaqdo ood noqotaan laba shay oo muqaabil ah oo isku cagsi ah waqad yuqaalu khaalafahu mukhaalafatan wa khilaafan wa khaalafahu ay casaahu ila shay dadka marka asxaabu uljaxiim ee faqrada cinwaanka ku jira waxaa weeye gaalada bishataa asnaafihim intay noocii dooni ha noqdeen malaaxidada dahriyiinta zanaadiqada murtaduunta ahlu kitaabka mushrikiinta majuusta yacni gaal meeluu ku yimaadaba ayaa kollay loo jeeda in muslimiintu ay gaalada khilaafoon oy ka duwanaadaan habdhaqankooda nooloshooda diintoodu ay qaab ka duwan ay noqoto qaabka gaalada iyo noloshoodu waa maqsad sharci ah xifaadan liddiin si loo ilaaliyo iimaanka iyo jiritaanka diinta islaamka loo ilaaliyo caqiidada muslimiinta loo ilaaliyo dadnimadooda iyo taariikhdooda xadaariga islaamiga ah alimaam ibnu اlqayim raxmat اllahi tacaala calayhi fi kitaabi axkaami ahli dimma wuxuu leeyahay khilaafka in gaalada la khilaafayo waa maqsad sharci ah walana calaa hada almaqsadi akharu min mi-ati daliil buu leeh boqol daliil wax ka badan baan maqsadkaa u haynaa buuhi min alkitaabi wa sunna amaa haddii layahay min aathaari asaxaaba wa masaa'il asalaf boqolaalan buu gaadhaya ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ama shareecadu dadka muslimiinta ah khaasatan dadka toosan siddeed shay ama sagaal shay baa la amray inay khilaafaan sagaal shay baa ruuxa muslimka ee toosan loo ogolayn inuu ku dhaqan noqdo ama qaabkooda u aqdaanto ka koowaad alkafara ruuxa muslimka ah ee toosani waxaa la doonayaa inuu khilaafo ka duwanaado habdhaqankiisu diintiisu mucaamaladiisu caadaadkiisu iyo anshaxiisu iyo usluubkiisuba ay ka duwanaadaan gaalada waa qodob qodobka labaad alacaajim dadka acaajimta loo yaqaana maa duuna alcarab dadkaan carabta ahayn weliba dadka muslimiinta carabta loo jeedaay in la khilaafaayey waa maqsad sharci ah wixii marka aan la ogeyn inuu diinta sal ku leh saddex ahluljaahiliya dadka lagu magacaabo in la khilaafay waa maqsad sharci ah ashaytaan shaydaanka in la khilaafo waa maqsad sharci ah almubtadaca aw ilmubtadica qolyaha mubtadicada ah ee luun jeexday ee dariiqi iyo hadyigii nabiga garamaray salawaatullahi salawaatu wasalaamu calayhi waddo kale oy ku shabaheen shareecada iyo tii sunnadana la yimid qolyaha ayaga in la khilaafay waa maqsad alfusaaq qolyaha fasaqada ah ee fajarada ah ee ayagu diinta ku xadgudbay xagga dhaqankeedii macaasida iyo kabaa'irta ku dhacay qolyahaana waxyaaba ayagu khaaska leeyihiin ay ku aqdaantaan ama ku tilmaaman yihiin muslimiinta sulaxada ah inay khilaafaan baa laga doonaya waxaa kaloo maqsad sharci ah raggu inay khilaafaan dumarka dumarkuna ay khilaafaan ragga waxyaabaha raggu goonida la yahay ee caadaadka iyo labiska iyo habdhaqanka raggee la yaqaano goonida ah inay dumarku kusoo dhacaan lama ogolo sidoo kale in raggu waxyaabahay dumarku goonida la yihiin ee khuseeya ay ku aqdaantaan lama ogolo dumarkaa lagu yaqaanaa inay gacmaha cillaantaan oy cidyaha cillaantaan oo lugaha cillaantaan ragga waxaa loo ogolaaday keliya inay cirada madaxa cillaamaan ama garhkaba hadday gacmaha ku daraan maxay galeen baab dumar bay galeen lama ogolo waalcagsu saxiix qodobka sideedaad waa in reemiyiga la khilaafo waman fii xukmihim reemiyigu sharcigu ha la khilaafo bu ha laga leexdo dhaqankooda meelo badan baa leh lagaga leexdo sagaal alxayawaanaad bahaaimta xoolaha mayeedhaanka cidooda intaasoo shayba waa laguu diiday waxaa la doonayaa inaad noqoto ruux mutaxan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansamaya oo sharciga ka amar qaadanaya intaasoo shayna midna fidradaadi iyo qaabkii lagugu talagalay buu kaa saari oo markaad adoo nin ragga sida dumarka u dhaqanto ama adoo haweenaya oo dumara sida ragga u dhaqanto fidradii baa isweydaaranayso khalad badan baa dhacay midna diintaadii bay dhaawac u keeni waa gaalada shaydaanka ahlujaahiliyaha mubtadacada fasaqada iyo wixii la mid a ah. alxayawaanaad oo kale xayawaanku waa daraja saafila marka makhluuqaadka la fiiriyo waa lagaa reeb intaasoo dhanba waa mawaadiic u baahan in gooni looga hadlo laakiin hadda mawduucu waa mawduuc guda ballaaran qaybta hore ee gaalada unbaynu ku ekaanaynaa waktigoad inoo saamaxo insha allahu tacaala alkafar ayagu in la khilaafaayo muran ma laha ama alacaajim dadka qaarkii baa laga yaabaa marka laleeyahay acaajimtu waa dadkan carabta ahayn sida reer faris iyo atraagta iyo tataarka iyo akraada iyo dadka noocaasi ruumiyiinta iyo farisiintaba marka laleeyahay carab waxaan ka ahayn baa acaajim loo yaqaanaa ayaga waa in la khilaafo taa macnaheedu maaha cunsuriyad iyo nasab iyo qowmiyad midna kuma dhisne waxay ku dhisan tahay dadka caajimta ah gaalo iyo muslimin bay leeyihiin qaybtooda gaalada haddee waxay galahayaan gaalo in la khilaafo qaybtooda muslimiinta ah caadaadka ayagu khaaska ay leeyihiin ee muslimiinta kale ee carbeed iyo keyrkoodba aan lagu hayn baa laga hadlaya caadadaa marka noocaasay wataan dadka caajimta ee muslimiinta ah waxaa aalib haaliban waxay ka keeneen markay gaalada ahaayeen caadaad ay lahaayeen wey markay majuusta ahaayeen ama mushrikiinta ahaayeen ama kharibnaayeen caada ay lahaayeen wey marka haaliban naqsi iyo diinka bax iyo xumaan baa ku jira saasaa looga fogaanaya haaniyan waxay kaa fogeynayaan hadyu salafi saalix inaad ka akhlaaq dhigato akhlaaqdii salafka iyo dadkii suubanaaya ee muslimiinta ahaa bay kaa fogeynaysaa saasaa looga cararaya imaa marka inay karaaha noqoto dhaqankoodu wa imaa inuu xaaraam noqdo wey ama ahluuljaahiliya meelo badan buu nabig ku tuna sal ly slam markuu ay saxaabada qaarkood nabigu u istaageen bimacnaa isagoo fadhi ku tukanaya saxaabadu ay fadhi ku daba tukadeen wuxuu ihi waxaad sigteen inaad samaysaan an tafcaluu ficla farisa waruum reer faris waa acaajimtii wey xadiid fi طabrani fi mucjami اlkabiir layaatiyana calى الnaasi zamanu quluubuhum quluub اlacaajim sunatuhum sunat اlacraab yajcaluuna ma aataahum اllahu min risqin fi اlxayawaan idan nabi sal ly slam wuxuu ka digayaa sida acaajimta in loo fikiro sida reemiyga in loo fikiro reemiyiga waxaa lagu yaqaanaa wixii dheefa ama adduunya ama dhaqaale ee soo gala nolol unbu geliyaa wuxuu maanta ku barbixi lahaa wixii reerku ku shaharsan lahaa waxay maanta ceelku geela kaga cabi lahaa wixii la maran lahaa basow islaan maxaad u qabataa diin iyo daco maxaad u qabataa ahliya qaraabo maxaad u geysataa muslimiin maxay kugu leeyihin ma yaqaan sanadkan wuxuu ku barbixi lahaa unbuu raadanaya marka in shilinku nolol un la geliyay keliya oon xagga ilaahayba lala aadan subxaanahu wa tacaala iyo diintiisii iyo muslimiinta iyo waxqabadka sunnat lacraab wey nabigu waa ka digaya salawaat ullahi wasalaamu caley xataa nabigu wuxuu ku yihi saxaabada salaada cishaha ah ilaahay cishuu ku magacaabay rasuulkuna ku magacaabay reemiyigu cata bay yidhaahdaan cisho geelmaal iyo caweys iyo fiid bay yidhaahdaan nabigu wuxu uri sal ly slam yaysan idinka adkaanin reemiyigu salaadu hiya alcishaa wey marmar sharcigu waa isticmaalay sida nabigo kale mararka qaarkood catama nabigu waa isticmaalay laakiin nabigu wuxuu diidan yahay in halkudhagu iyo magaca iyo salaadaa yeelanaysa uu noqdo catama oy aqlabiyad ay meesha ka sobcdiya uu taqliib u yimaado amaa shaydaanku haddee in la khilaafay muranba ma lah warkiiba ma jiraan gaaloo dhan baasay u shaqeeyaan waa un shayaadiin yar yara wey idan in la khilaafay waa asal min usuul shariica nabig wuxuu gacanta midigtaa wax ku cuna maxaa yeelay bidixda shaydaanka wax ku cuna midigta wax ku baxsha waxna ku qaata maxaa yeelay shaydaanka midig waxna ku bixiya waxna ku qaata ee bidix baan ujeedaa bidix ku qaata idan ha la khilaafo waa shay sharci ah weeye shaydaanku sidiisaba dhaqamidiisa asagoo marka gooni u taagan inagu arki mayno wuxuu laakiin nabigu inooga warramay ee waxyigu haybiga inooga warramay baynu ku gaabsanaynaa laakiin kuwa la khilaafi ee banaanka taagan ee shaydaan ka turjumaya waa alkafara iyo wixii la halmaala ama almubtadaca qolyaha mubtadicada ah ee ka fogaaday ariiqi nabi maxamed salawaat ullahi wasalaamu calayhi waxaa loo khilaafi dalaala iyo baadi bay ku horseedayaan nabiguna maadaama uu bidco kasta dalaala ku magacaabay cumuumka xadiidkuna u yahay cumuum caam maxfuud ah waa in la khilaafo waa asal sharci ah weeye salafkuna aada iyo aad ay ola iman jireen asalka asaga xataa markay tabar u waayaan ay habaari jireen saalix bnu maxamed atirmidi alimaam alxumaydi makuu ka qunuudi jiray qunuud salaadaha intuu qunuudo qunuud nawaasil yuu ninka habaari jiray waa nin jahmi oo murjica ayuu ahaa aada u dhib badnaa marka halkaasay salafku la gaari jirtay alfasaqa ayagu mubtadica ma aha gaalana ma aha laakiin qolyaha fasaqada ah dhaqan bay leeyihiin oo khaasa qaababay isku salaamaan qaababay u dhaqmaan si ay u labistaan erayay isticmaalaan waa inaad ka fogaato qolyaha yararka dhalinyarada qaroof kaba la odhan jiray waad garanaysaa waagi hore ama qaroofka la odhan jiray halku dhegiya mustalaxaad gooni ay leeyihiin qolyaha khamrada ka shaqaysta ama daraagiska ka shaqaysta ama qawaadnimadii zinada ka shaqaysta waxyaabaha noocaase fajar oo dhan ba waa ummad gooni ah oo dembiga ee macsiyada ku kulmay marka waxay leeyihiin qaab noolasho gooni ah ka waa in la khilaafo idan waa in laga leexdo ee ma aha in dembigooda laga leexdo dembigooda horaanba mamnuuc buu ka ahaa dembigan fisqiga ah horaanba mamnuuc buu ka ee waxaa laga hadlaya waxaa weeye qaab noolaadka iyo bixinta iyo halkudhageeda leeyihiin aad ka fogaataan la doonaya ama rijaal iyo nisaa inay iskhilaafaan iyaduna waa war nabigu sal ly slam in badan ku celceshay weeye bal lacnaday ninka haweenka qaabkooda u dhaqma isku ekaysiiyahay waa malcuun sidoo kale haweenaydu ragga isku shabahda takalufan wa tatabucan bificli rijaal ayadna waa malcuuna laakiin haddiiba ruuxu ilaahayba u khilqayba isagoo nin raga inuu qaabkii dumarka u socdo ama codkiisiba sidii dumarka u hadoo niiqniiqle uu yahay laguma haysto waxaynu ka hadlaynaa waxa adigu iska keenayso ood iska raadinayso ilaahayna subxaana wa tacala usan kuga abuurin haddii markuu soconayo siduu dumarku u laafiyooda ama isu jajabiyo mararka qaarkood dhaqanna ay ka tahay oo sidaaba jidhkiisuba qaab dhismeedkiisu u jilicsan yahay laguma haysto laakiin waxaynu ka hadlaynaa wixii adu aad iska raadinaysa iska dondoonayso ayaa la diidaya reemiyiguna ayaguna waa lagu sheegay amaa xayawaanaadka si kastaa lagaaga digay nabi sal ly slam wuxuu yihi sida ritugu u fadhiisanayaan loo fadhiisan marka salaada eh, ictidaalka laga tegayo ee la sujuudayo midkii yuusan u fadhiisan laa yabruk kamaa yabruku lbaciir aw burukan ka buruki lbaciir inaad jilbaha jabsato oo markaad istaagaba kasoo sujuudayso aad jilbaha dhulka ku dhufato ama lawyaha waxaad tiraahdaaba waa la diiday ritigaa sidaa yeela waa aragteen markuu fadhiisanayo awrku jilbuu ka bilaaba markaad salaada ku jirtaan midkiin laa yaltafit iltifaat haclab sida dawacada ama dawacada waxaad tihahdaba yaa hareeraha loo daymoon dawacdu markay socoto waa aragteen xaggii xagga maanta hore fiirinaysa toos uma socoto weligeed dhusdhusley weeye afarta dhinac bay fiirinaysa ruuxa muslimka markuu inuu ruux fudud oo khifa ku jirta iyo daysh uu noqdo oo gaardaymo maantao dhan lama lama baahno haddii aad tahay nin halgamaya ama colaad ku jira oo rag iska ilaalinaya laguma haysto waxaanu ka hadlaynaa adoo nabad qaba waddooyinkana maraya inaad maantao dhan gaardaymooto sheedda iyo ilqoorka wax ka fiiriso ama aad qoorta sidaa tidhaahday xoogow khifa iyo fudayd badan baa ku jira ruuxa muslimkana looga wanaagsan yahay nabigu sal ly slam wuxuu yidhi sida eh, diiga diiqa ama tukaha yaan loo wax loo kawinin naqra ka naqrat eh, naqrat eh, alghuraab aw diig salaada yaan laga gubgubsiinin sida digaagtu markay biyaha cabayso ama tukuhu uu afka gub oga siiyo yani wax lagu xasilo yaan la degdegin bal nabi wuxu sal ly slam masjidka yaan meel gooni aan laga baranin sida ritigu uu meel gooni xerada uga barto geela markaad xarayso maalin habeenka u horraysa ritiga weyn meeshuu fadhiisto weligii fadhiista hashi fadhiistana waa ka kicinhaya darabudhlu ku qaban waa fiijinhaya waa meeshuu hadda ka hor habeenka u horraysa u fadhiistay masaajidka markaad soo gasho daad un halkaa un shaqo ka dhigato ood weligaaba xagganaadan ku tukanin xagganaadan u dhaqaaqin xoogow farbaa ku goda laanno ritigii qaabkiisi oo kale bay u ekaatay yacani soo ururi waxaa lagu yihi gaalada hashabihi waxaa lagu yidhi jaahiliyadii qabla alislaam ha shabihin shaydaanka ha shabihin xayawaanaadka hashabihi qolyaha mubtadicada ha shabihin fasaqada iyo fajarada kabacadka hashabihi nin baatee dumar haska dhigin haweenay baatee rag haska dhigin reemiyiga iska ilaali idan waxaa lagaa rabaa ruux soolomo oo toosan oo susuubi ah oo wixii loogu talagalay ku hagaagay intaasoo dhanba shareecadu maxay u samaysay xifaadan lilhawiya washakhsiya alislaamiya ruux haddaad noqoto had iyo koorba haya raaca oo maalin sidii ree maraykanka u labista marna sidii reer yurub u lugeeya marna sidii maxaan ku dhahday afrikaanka gaalada asihiisii u dhaqaaqa oo ku dhammaatay masal carabi a jiro waxay odhan jireen baalka tukaha loo yaqaan yaa maalin maalmaha ka mid a tukuhu asalkiisi socod fiican buu lahaan jiray bay dhahden waa masal carabi ah si fiican buu socon jiro tilaabo wanaagsan oo quruxsan buu lahaan jiray maalin maalmaha ka mid a wuxuu arkay shimbir xiji la yidhaahdo asaga ka quruxsan aadna u socod quruxsan wuu fiiriyey wuxuu ihi shimbirkaas xijil ah qaabku u socdo waana u socoto inuu marka jilo sidiisiibuu isku dayey tukuhu marka socodkiisi fiicnaana wuu ka tegay baa la yidhi kii xijilla waa gaadhi waay halka hadda tukaha waa aragteen wuu kukufaa markuu soconhay hanka hanka buu yidhahdaa oo si toosa ah ma socdo sidii shimbir in u lugeeyo oo danihiisa qabsado saa ku duula ma awoodi karo wuu kukufahayaa marka waxay daheen socodkiisi horna waa ka tegey kii la waa gaari waayey marka waxay noqotay uun riyasaag iyo idasaag bay noqotay ruuxa muslimka ah waa in uu aamino inuu yahay caziiz caziiz fii nafsihi casiizun bidiinihi wa billaahi subxaanahu wa tacala wa bilumma alislaamiya ariiqa iyo hadyi toosan baa rabbi kuu jeexay diinan qiyaman millata ibraahima xaniifan marka inaad noqoto nin aan isku kalsoonayn oo mahzuus ah nafsiyan oo asagoo dhanba qoob gariir iyo cabsi badan ay ku jirto oo jaban oo kolba mid mid raacahay waa aragti dhallinyaradan waa haysta dhallinyaradeena soo kacday waxaad arkaysaa waxaad moodaa mararka qaarkood markay soconayaan lugeynayaan barar muqlaysan barar muqlaysan ma taqaana ama nirgo nirgo yaaqil ka dhargay yacni saasay leeyihiin waaad saas waxaad mooddaa daaxuur gol ka soo baxay bahal bahal daaxuuroo gol ka soo baxaad mooddaa inay toos u socdaan lugeeyaan lugeeyaano rabas ukhal lugeeyaan ma awoodaan idan dhibna haysta weeye yacni waa in dadkii lagu tarbiyeeyo oo muslimiintii inay hadyigooda ku dhagaan ilaahay subxaanahu wa marka gaaladun wax ka tilmaamaynaay ilaahay subxaanahu wa wuxuu leeyay walaa takunuu kaladiina nasuu llaha fa ansaahum anfusahum ulaa'ika hum lfaasiquun qolyaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaaway ee ka tegay sharcigiisa iyo diintiisa ka jiitay oo kale ha noqonina maxaa yeele kuwa ayaga ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala naftoodiibuu ilagu siiyey oo waa ku imtixaano waa ciqaaba markay ka tageen xaqi ayagaana faasiqina mar labaad rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa nabiga lagu leeyahay uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun jumlada dambe ayaan u jeedaa walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun nabi maxamedow ha raacin baa la yidhi dadkaan cilmiga lahaynee juhalada gaaloo dhan weeye fasaqoo dhan mubtadicu mujrimiin nin kastoo sharciga ka tegay hawadiisa iyo naftiisu waxay jeclaatay ama doontay raacay baa soo galay walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun inahum lan yuqnuu canka min allahi shay-a wa ina aldaalimiina bacduhum awliyaau bacdin wallahu waliyu lmuttaqiin shaykhulislaam ibnu taymiya tacliiq yar buu aayaddaa saaraya wuxuu leeyahay wanahaahu ilaahay wuxuu nabiga ka reebay salawaatu llahi wasalaamu calayh can itibaaci aladiina laa yaclamuun wqad dakla fi اladiina laa yaclamuun kulu man khaalafa shariicatah aayadda qaybteeda dambe ee ah walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun waxaa soo geli buu sheekhu yii ruux kasta oo bini aadam oo sharciga nabiga salawaatu اllah wasalamu aleyh khilaafay inaad khilaafto ood ka leexataa la doonayaa sida asagu uu nabiga u khilaafay inaad cadowgaadii aad ku dayato ood hayaraac u noqoto oo daba jiitanto waa ku dhammaatay waad halaagsantay waxaad sheegan baan sal ahay iqtida siraat lmustaqiim limukhaalafati asxaabi aljaxiim baa loogu laaban karaa majaladka koobaad siddeetan iyo shan sabxada ah ilaahay subxaanahu wa wuxuu leeyahay walaa takunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl hortiin kuwa kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaara oo kale ha noqonina khilaafa ka duwanaada diintana ku dhaqma ibnu kaiir baa tacliiq yar saaraya aayadda wuxuu leeyahay naha allahu lmu'miniin an yatashabahuu bihim fii shayin min alumuuri asliyai walfarciya ilaahay inta rumaysay muminiinta wuxuu ka reebayaa inay ku daydaan isuna ekaysiiyaan kuwa gaalada ah inaan la rumaynin fii jamiic alumuur ama caqiida ha noqoto ama caadiya dhaqan ha noqoto ama mucaamalo ha noqoto ama cibaada ha noqoto aslan wa farcan inaad ku raacdo dadka gaalada ah buu rabbi subxaana wa tacala kaa reebaya tafsiirkiisa baa loogu laaban karaa ibnu taymiya aayadda markuu fasiray wuxuu leeyahay nahyun mutlaq buuri waa nahyi iyo diiddo iyo reebid muslimiinta laga reebayo oon xadhigna ku xidhnayn oo ballaadhan buuhi can mushaabahatihim wa khaasun aydan fi nahyi can mushaabahatin fii qaswati quluubihim wa qaswat اlquluubi min hamaraati اlmacaasi iqtidaagaa loogu laaban karaa ilaahay subxaanahu watacaala weedh yar oo yuhuuddu ay isticmaali jireen ayagoo nabiga ugu durxulaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh bay bacdu lmuslimiin oo niyo wanaagsan qabaa ereygii iyo weedhi isticmaalay haddii dhan loo fasiro wanaag iyo khayr wey haddii dhan loo fasirana xumaan bay noqon kartaa maadaama laba ixtimaalba laba suuragalba ay ku jiraan ka xunkaa si looga baaqsado ilahay ummadda waa u diiday inay isticmaalaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina na ilaali na dhowr na daryeel naga warqab bay noqon kartaa raacina waxay noqon kartaa min arrucuuna in laga keeno mid waa min alricaaya in laga keeno midna waa in laga keena min arucuuna rucuunaduna waxaa weeyaan waa dabaalnimada nacasnimada aragtigaabnimada beliidnimada debinimada wey idan maadaama labadaa macnaba ixtimaali karto waxaa lay eragaaba ha isticmaalina ee waxaad tirahdaan undurnaa halkaa isticmaala ka leexda wasmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim ibnu kaiir wuxuu leeyahay naha allahu tacaala cibaadahu lmuminiin an yatashabahuu bilkaafiriina fi maqaalihim wa afcaalihim ilaahay muminiinta wuxuu ka reebay gaalada inay isku shabahaan afcaashooda iyo weedhaha iyo erayda isticmaalayaan intaa haddaynu kaga gaabsanno aayadaha tilmaamaya masalada iyada ah qaybo ka mid a ah, axaadiistu meel adag bay ka istaageen masaladaa in dadka muslimiinta ah ay gaalada ku daydaan dhaqankooda caadaadkooda ee akhlaaqdooda habdhaqankooda noloshooda ay shabahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala suu oga digay rasuulkan oga digay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka ibni cumar bucitu bisayfi بين يدي saaca حتى yucbad الله waxdah laa shariika lah wa jucila risqii taxta dilli rumxii wa jucila dillatu wاsagaaru calى man khaalafa amrii waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum wuxuu leeyahay qiyaamihii oo soo dhow baa la isoo saaray nabi iga dambeeyana ma jiro waxaan la iisoo saaray inaan halgamo oon la dagaalamo gaalada ilaa alla keligii la caabudo dan kale ma lihi aniga iga wax ii qabta mali laakiin ilaahay keligii in la caabudo asagoon cidna loogu shariig yeelaynin kadib nabigu markuu weeyey salawaatullahi wasalam xadiidkaa dheer ayaa uu nabigu wuxuu raacshay waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qolyo ninka isku daya ama isku shabaha ama ku dayda ama isu ekaysiiya ayagu ka mid yahay ayaga ayuu ka mid yahay xadiidka axmed baa soo saaray cabd xumayd axaawi fi lmushkil bukhaari fi saxiixi buu qeyb ka mid a ah tacliiqiya bisiiqati tamriid marna bsiqaة اljazm abu daud jumla minhu buu wariyaa min xadii ibni cumar shaahid buu leeyay min xadiidi anas wa shaahid aakhar min xadiidi xudayfa wa haalit min xadiidi abi hurayra marka la soo ururiyo bacdu ahli cilmi xadidka waa duraan halow khaasatan jumlada dambe waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum laakin marka la soo ururiyo xadidku waa xadid saxiixa ama xasana xadiidka nabigu wuxuu leeyay salawaat ullahi wasalaamu calayh ninkii qolyo isu ekaysiiyo isku shabahaay ayaguu ka mid yahay haddii aad ahlu khayrka iyo culummada iyo sulaxada iyo inta cubaadda ah aad isku shabahdo dhaqankoodii caqiidadoodi diintoodii anshaxooda aad ku raacdo fa anta minhum fa anta minhum haddii aad gaala isku shabahdo iyo fasaqo iyo fajaro iyo dhaalimiin fa anta minhum watuyuuru calaa ashkaaliha taqac yacani daadba daadkiiba la duulaa weeye facba faciibuu raacaa weeye ninkaad raacdaad ku xukuman xukumantaha haddii aad qaabkooda u dhaqaaqdo ayagaad ku diin tahay oo ku dhaqan tahay ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi xadiidkaas tacliiqa uu saaray wuxuu hada alxadiidu aqalu axwaalihi an yaqtadiya taxriima atashabuhi biahli اlkitaabi wain kana daahiruhu yaqtadii kufra almutashabihi bihim wuxuu leeyahy macnaha u yar uu faa'iidanaya waxaa weeye buuri inay xaaraam tahay ruuxa muslimka inuu isku shabaho gaal macnaha u yar uu daahirkiisuna wuxuu keenayaa in ruuxii ruux kale isku shabahaay ruuxaad isku shabahay hadduu gaal yahay aduun waad gaaloobaysaa ruuxaad dhaqankiisii qaadatay eedqaabkiisii u dhaqaaqday u aqdaamatay u labisatay u dhaqantay hadduu gaal ahaa gaal baad la noqon hadduu faajir ahaa faajir baad la noqon hadduu faasiq ahaa faasiq hadduu ahaa mubtadic mubtadic idan daahirka xadiidku taabuu keenayaa buuri iqtidaa siraat lmustaqiim limukhaalafati asxaab aljaxim mujaladka koobaad laba boqol soddon iyo toddoba ama ibnu kaiir tilmiidkiisa wuxuu leeyahay fa fiihi dilaala cala anahyi ashadiidi watahdiidi walwaciidi cala tashabuhi cala anahyi ashadiid waltahdiidi walwaciidi cala tashabuhi bilkufaar fi aqwaalihim waafcaalihim walibaasihim wa acyaadihim wa cibaadatihim wa gayri dalika min umuurihim buur tafsiirkiisaa ku leeyahay mujaladka koobaad boqol afartan iyo sideed wuxuu leey xadiidkan waxaa ku sugan goodi iyo waciid iyo nahyi shadiid ah oo ilaahay ummadda u diidan yahay rasuulkuba u diidan yihiin in gaalada laisku shabaho loo dhaqmo oo laisku ekeysiiyo ama la matalo dhaqankooda xunka ah ibnusancaani eh, asaga wuxuu leey walxadiidu daalun calaa ana man tashabaha bilfusaaqi kaana minhum aw bilkufaari aw bilmubtadicati fii ayi shayin mima yakhtasuuna bihi min malbuusin aw markuubin aw hay-a subulsalaamkii ku qoriy hadalka asaga ah idan xadiidku markaynu soo gaabino qowm baa la cabiray manna meeshay ku jirtaa man tashabaha biqowmin qowm baa meesha ku jira maadaama qowm uu meesha ku jiro mantuna cumuum baad faa'iideyn haddaad tiraahdaa qowmku waa nakiro fii siyaaqi sharcina waa saxiix haddaad manta ku gaabsatana kugu filan idan ruux kasta oo isku shabaha biqowmin ayi qowm ama gaala ha noqdeen ama muslimiin ha noqdeen ama mubtadac ha noqdeen fahuwa minhum buu nabigu xukumay waa xugum laazim ah oo ninka ku dhacaa uusan ka baaqsanayn nabigu salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay fi xadiidi cabdillahi bni camr bni caas laysa mina man tashabaha bigayrina laa tashabahu bilyahuud wala biاnnasaara faina tasliima alyahuudi alishaaraةu biاlasaabic wa tasliimu الnasaara alishaaraةu biاlakuf tirmidi طabrani baa soo saray fi اlawsط wa ruwiya mawquufan wاlmawquufu asax marfuucuna culumaa taxsiinisa ama saxiixisa walahu shaahidun cinda الnasa'i fi اlkubra fi bacdi اlxadiid idan si kastaba noqdo nabig wuxuu leeyahay laysa mina man tashabaha bikayrina naga mid ma aha ruuxu isku shabaha ama matala cidaan muslimiin ahayn muslimiintu waa gooni waa budo gooni u tuman gaalada iyo waxa la halmaana waa budo gooni u tuman labada budo ninka isku dara oo waxa adduunka maanta ka socda weeye laysa mina nabigu intaa kuma daysane wuxuu leeyahay laa tashabahuu bilyahuud yahuudda ha isku ekaysinina ha shabihina walaa binasaara kiristankana ha isu ekaysinina bal nabigu wuxuu soo qabtay tusaale gaaban oo ah nabig wuxu sal ly slam fa ina tasliima alyahuud yahuuddu waxay isku salaamaan farahay isku salaamaan waa aragteen suulkay taagahayaan farahay saa leeyihiin farahay nabigu isku salaaman buur dhalinyaradu maxay dhihi jireen waa waa iloobay v baan kugu salaamay o baan kaaga qaday dhaqankii si yar buu inoo soo gelaya dhaqankii si yar buu inoo soo gelaya warfiina hay ugu salaamin oon ah ku qaadine assalaamu calaykum waraxmat ullahi wacalaykum assalaam idan nabigu wuxu lay sal ly slam yuhuuddu faraha isku salaamaane faraha isku salaamina salaanta rabbi idin jideeyey ee sunatu lambiyaa la imada la imada taa iyada ah nabigu wuxuu raaciya amaa tasliimu nasaara kiristanku maxay isku salaamaan sacabada isku salaamaan sacabka isku gacanta isu taagaan gacanna taagina farana ha qalloocinina hadda ka hor south africa anoo jooga maalin eh, waa inaan ka sheekeya maley masaajid noocan oo kale ah yaa marna horey baa loo tukadaa markay jamaacadu ay badan tahay marna dhexdaasoo kale lagu tukadaa oo imaamka dhexda ka soo istaaga anoo ka warqabin baa waxaan fadhiistay khadka hore baan galay oday waayeel ah oo laba biloodoo waaweyn ku socda oon xataa socon karin baa geeskaasoo kale intuu istaagay buu yaan arkay markaan fiiriyay buu ii baaqay wuxuu yihi gadaal u baxa gadaal baan u fadhiistay markaan fadhiistay baan asaga fiiriyey saasuu i yidhi bimacnaa waa taxan wey idan baashii meel kastay gashay meel kasta waa nin waayeel oo taqriiban sabciinaad waxumee maaha masjid buu ku jiraa waxbuu saxayaa markaan hawshii uu amray aan yeelay oon fiirshay wuxuu hi waan iska foorarsaday waxaa ku sameeya gara mana afaqooninoo nin aan afaqoonin buu ah almuhim sagiir iyo iyo kabiirba baashi waa gashay idan waa in la iska ilaaliy nabig wuxu ur sal ly slam nasaaradu waxay isku salaamaan gacmaha iyo sacabada isku salaamaan yuhuudduna farahay isticmaalaan ka leexda waa inaan loo dhowaan aan laga aqbixin masaa'il ay culamadu soo reebeen waa jira oo faraha mararka qaarkood la isticmaalayo ee sunaduna tilmaantay adoo salaada ku jira haddii lagu salaamo assalaamu calaykum waraxmatullah lagu yidhaahdo inaad far taagto way sugan tahay xadiidka ibni cumar iyo kii suhayba iyo bilaalba far inaad taagto waa sugan tahay waxaa kaloo soo inaad gacanta sidaa tiraado saa dhihi maysid salaad baa ku jirtaa say aysan u noqoni nasaarada gacantaad taaleeda waa ku salaamay wey bacdu alfuqahaa waxay yidhaahdeen waad aamusi hadhow markaad salaada ka baxday salaama naqsato yaad assalaamu calaykum waraxmatullah leedahay asagoo la jeedaysa isagoo u niyeyso markaas salaanta ka radanaysaa yani fiqigaa fiqi jira ma maxaa yeele sunnaaba meesha taal nabigoo tukanaya bay ansaar salaameen qaabkaasuna bay oga qaadeen imaa inaa biishaara biusbucin waaxida ama aad ku qaaddo gacantoo fidsan aad ku qaaddo bacdu ahlicilmi waxay leeyihin ruux dhagala siaad u salaami kuma maqlahayo baad waxaan afkaad dhaqaajin oo assalaamu calaykum waraxmatullah ullah baad leedahay oo ku maqlahaya waxay dhaheen dhagawle wax ma arkay maxaanu samaynaa waxay yidhahdeen waa in gacantaa loo taagi inuu wax ka arkaay ila asagu dhag wax kama maqlo inuu wax ka gacantaa loo taagi yacni masaa'il noocaas oo tafsiilaad fiqi ah mooyeene asal ahaan in faraha laga hadlo bimacnaa marka la salaamayo ama gacmaha laga hadlaayo waa dhaqan nasaaro iyo yahuuda ahlukitaab way nabiga hala khilaafa buuri nabigu salawaat wasalaamu calayhi wuxuu inoo sheegay muslimiintu in badanoo ka mid a ama badankoodba inay dariiqihii iyo wadooyinkii gaaladu ay qaadeen reer ruom oo ahlu kitaab ah iyo reer faris oo acaajim ah, ah in ay dariiqay mare aynu mari doonno nabigu in badan buu ka degay la tattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuh qiila yaa rasuula allah alyahuudu wاnnasaara qaala faman wa fii riwaaya farisu waruum nab wuxuu ihi wadooyinkii dadkii idinka horreeyey baad qaadi doontaan shibran bishibrin taaka taako bimacnaa waad ku dayan doontaan xarfan bixarfin u fiirsada dhallinteenna iyo muslimiinta maanta duniyada jooga nin uun weligiiba un caalam islaami dhex joogay mooyeen caadaadka gaalada cid ka badbaada maanta waa iska yarta waa lagu baaba-ay waa lagu bargo-ay dadkao dhan baa dhex fadhiya nin kastaba dhan bay ka soo gashay ninba in inay u joogtaba waa cudur baahay oo ummadda ku faafay weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nooga sakhiro nabig wuxuu leeyay xataa hadday god ay galaan maansalugalay ama maansacagalay waxaa tirahdaba baashan raynugta loo yaqaan godkeeda waa god cidhiidhi oo xaggana urahayaw godka xataa hadday galaanba nabi waa ka dabagelaysa bimacnaa wadiiqo kastoy maraan wadagooda hadday idin qaadaan waad qaadaysaan qadaadkay xirteen labadan dhabanna way xirteen dhowr bay daysteen wa waanu samaynaynaa in ka mid a muslimiinta baa sameeyey qaabkii soomaalida qaybo ka mid ee ugu xiri jirtay markay carruurtu yaryihiin loogu xiri jiray baa hadda ragga u xirta rag waaweyn baa u xirto reer magaalnimo moodahay saroolka waxaa arkaysaa barijabka laga qabo bartaa barijabka ah umaba iska siibtid baa u arkaysaba yani waxaad la yaabi nin baa shaar qaba dhabarkii baa jeexan jirkiisa wax ku qoran yahay waad la yaabi laba funaadood o saddexaad arka ku iska dulqaba saddex funaadood oo kala gaaban wuxuu keenayaa marka dambe in qalbiga hoose laskaga shabo masalan haddaad maanta sidii askarta u labisato oo tuutahoodii iyo booshkooda soo qaadato askari baa ismoodaysa minasa ahayn haddaad koor weyn oo duub soo duubato kitaab soo qaadato aad ul dheer qaadato khadiib iyo caalim bala ka dhacdaad ismoodaysa soomaalidu waxay tiraahdaa baqal farda la miratay farday ismoodaa ama dhigoodba ismoodaa baqasho de waa dameeray waxay u udhaxaysaa faras bay u udhexaysaa waa taqaanaa baqasho idan haleki hadday laba habeen la mayracato la mirato fardo maalinka dambe waxay camiraan anuguna faras baan ahay yani musiibo jirta wey markaad marka dhowr maalmood ama dhaqankii kore ee gaala aad qaadato sidood u labisato sidood u socoto sida daaxuulka kolba dhinac u awogto marka dambe waxay keeni inaad waxay aaminsanaayeen baatiniyan iyo caqaa'idi aad aaminto idan isku ekaashaha korka ah wuxuu keenayaa isku ekaasho gudaha ah taasa laga cararay taana waa waa loo yaqaano aan muran lahayn wey waxaa keena tashabuha inaad ruux kayrka isku shabahdo waxaa keena inhizaamiya macnawi ah inaad nafsiyan aada jaban tahay ood aaminsan tahay ruuxan aad isku ekeysay inuu kaa qiimo badan yahay markaad aaminsan tahay askarigu inuu kaa fiican yahay ninka caalimka inuu kaa wanaagsan yahay ninka wasiirka inuu kaa wanaagsan yahay baad sidood u labisan ood kabahoodi qaadan oo sidood isku waali soo ma idan ninka had iyo koor ninka kala shabahay waa maqluub ninka laisku ekaysiinhayana waa qaalib ummaduhuna waxay ku abuuran yihiin khalqiyan ama caada ahaanba ninkastoo laga adkaada inuu ninka adkaado isu dhiibo soosaa maa idaa markaad aragta muslimiintan iyo dhallinyaradan soomaaliyeed ama keyrkoodba ee sidii gaado u shaqaynayaay waxay aaminsan yihiin dadka ay isku ekaysay inay ka qiimo badan yihiin gaal heesaa ama filim dhiga ama habeen eh, filan wax ka jirin qori afuufay baa la isu ekaysanaya mid maalinku bad ciyaaray oo kaafir ah baa funaanaysi la qaadanaya idan waxaa weeye waxaad aaminsan tahay midkaa laacibkaad ku sheegtay amaad xidiga ku sheegtay ama filinka actarka ka ahaa ama atooraha ka ahaa waxaasoo dhanba ba inay kaa qiimo badan yihiin taa waxay keenaysaa marka inaad caliyada dabadaadayso daba socoto ibnu khaldun ba wuxuu ley hadal aad u qiimo badan wuxu uhi ina almaqluuba ninka laga adkaado muulacun wuxuu ku maman yahay abadan weligiiba wuxuu jecel yahay buu ihi biliqtidaa'i bilgaalibi fii shicaarihi wa zayihi wa nixlatih wa saa'iri axwaalihi wa cawaadih wasababu fi dalika ana nafsa abada tactaqidu alkamaala fii man halabaha wanqaadat ilayhi buui u fiirso almuqadima sabxada boqol labaatan iyo saddexaad buusaa ku leeyahy wuxuu ninka laga adkaado had iyo koor wuxuu jecel yahay kuna maman yahay inuu ku daydo ruux asaga ka adkaado ninkan wuxuu kuu dilay ogo waxaasu samaysihiisu u dhaqaaq bal iska day ayib baad isku dayeysaa wuxuu leeyahay shacaarku asagu lahaa halku dhagiisi qaabku uu labisan jiray wuxuu aaminsanaa dhaqamadiisii oo dhan la imanaysaa buui maxaa yeelay nafta bini aadamku had iyo goor ruux ayada ka adkaada waxay ka aamintaa inuu yahay inay libaxsan ka taabtay ruux aduu kaa adkaada waxaad ka aamini inuusa mar damba u noqon doonin asagaana aada fooda gelin karin wanaaggaaduna uu ku jira asaga ku dayato wanaaggaadu wuxuu ku jiraa iyo horumarkaadu ilbaxnimadaadu inaad asaga raacdo hadda kor baa idinka sheekeeyey nin soomaaliyeed laba nin baa isgalay oo laga tamay nin baa aada loo labtay dibir baa la raaciyey marka markii uu ka kacay baa la yii war ninka maxaad iskaga celan weyda war ninka gal mtaaal mar laba intaad holleyso isku dayo ninka iska celi wuxuu i iska celi ah, waxaa iga daran buu ninkaa i labdiye xooga ku taagnaa buu ninkaa i legday legdinta lama yaabiyo laakin waxaa iga daran ninkaa xooga ku taagnaa marka haddaan mar dambe holliye bes waa i dhamaatay buu leeyahy intaa igu daaya macnuhu waxa wey ninkaa mar su isu dhiibay mar dambe ninkaa isu day maaye saacaddana wuxuu bilaabayaa inuu asaga taqliidiyo hasiimada asalkeedu saxda ee xaqiiqiga ah waa inaad macnaahaan dhimato mooral ahaan iyo niy ahaan inaad dhimato wey hasiimadu ma aha iyo jabku in maalin lagaa adkaado ama maalin carsaaraha lagaa qaato ama ciidankaadi la jabiyo taa jab ma aha jabku waxaa weeye inaad isdhiibto si toos ah ood macno ahaan iyo mooral niyan aad dhimato oo sida ninkan aad tiraado iska celi ah waxaa iga dara xoogga ku taagnaa markii aan macno ahaan loo jabin danyaradan hala badbaadi almuhim tashabuh bilkufaar wuxuu keenayaa in shakhsiyaddii iyo dadnimadii muslimiintu ay baaba'do xaggana ay dhalaasho adduunkan laga waayo tashabuh bilkufaar wuxuu baabi'inayaa qaacidat lwalaa walbaraa wixii ilaahay nacay inaad nacda laga rabaa wuxuu rabbi jeclaayo aad jeclaato idan gaaladu rabbi baa neceb oo nacay diintana ku sheegay idan waa inaad nacdo laakiin haddaad ku dayato isu ekaysiiso taa waxay keenaysaa inaad jeceshahay haddaad tiraa ha u bixina maalin laweyd baan aada uga xanuunsaday waxaa la ii sheegay nin soomaaliyeed oo hamilton jooga mise waan khalday macnaha ma aqaan sida lagu sheegay haddaana khaldin yaa carruurtiisa wuxuu geeyaa kaniisad ay leedahay iskuul ay kaniisad leedahay carruurta waxaa loo xidhaa dharka uu saliibka ku yaallo macatabka kaniisadda shicaarkeedii istilaabti baa ku taalla rid koros waxa u taqaaneen ama eh, istilaabti baa ku taalla waxaa inagu macatab dhihi jirray baa ku yaalla markii la weydiin lay waxaan waa gaalnima carruurta maa ka daysid wuxuu ihi ha u bixinaa ataqwa haa huna halkanu noo taabtay wuxuu hi meeshaan hawsha ka socotaa korka ha u bixina waa musiiba ana haysata weeye idan hawsha noocaasa cinda almuslimiin waa lagu gaaloobaya qalbigaada waxa ku jira annagu hawl noo taalla ma aha muuqaalkaadu waa maxay inaad gashatay saliib iyo macatab aad qabto yakfi in lagu takfiiriyo intaasaa kugu filan maxaa yeele man tashabaha biqowmin fahuwa minhum atashabuh waa alhadyu daahir buu ka dhacaa ee niyada iyo qulubta annaga holnaa tallaaba ma wuxuu keenayaa tashabuh bilkufaar wuxuu keenayaa in aad noqoto tabciya aad noqoto haqaafadaadii taariikhdaadii diintaadii suluugaada u baaba'o mar saddexaad wuxuu keenayaa ummaddii muslimiinta inay qaybsanto baaba'do kan waxaa la leeyahy waa reer galbeed kan waa reer yurub shar waxaa loo qaybiyey waxaa dadki loo qaybiyey bidix iyo yasaar iyo yamiin naati warso yani kan kan xaliif la yahay ninba dhaqankan waa dhaqankii ree hebel waa la kala tegay muslimiintaba wax ishaya oo isku dhaqana midnaba ma jiro idan aada iyo aad hawsha waa in looga fogaado muslimiintana laga ilaaliyo alimaam axmed shaakir baa aada arrintaa uga digay ree masr markuu arkay qabla konton sana ka horbu dhinto wa maca daalika xilligaasu hawshan ka digahayay waa in ummadda looga digo lagana hor istaago ama xukmu mukhaalafati اlkufaar ama xukmu tashabuhi bilkufaar marka nusuusta lasoo ururiyo marna gaalnimo noqonaya markaad gaal isku ekjiso marna waad ku gaaloobi marna xaaraan baad ku dhacday kabiira min alkabaa'ir marna waa makruuh saddexaasuusan ka baxaynin tashabu bilkufaar waxyaabaha kale mubaaxaadka ah ama mararka qaarkood mustaxabka noqda waxba kaga noqon mayno inay xaaraam tahay jumla ahaan atashabu bilkufaar ama kufri ha keento ama kabiira ha noqoto ama makruh ha noqdee inuu xaaraam yahay tafsiir jumlada horumarka la gaaro waa itifaaqu lmuslimiin ijmaacaas waxaa soo guuriyay alimaam axmed shaakir wa qablahu alimaam albahuuti baa soo guuriyay fi kitaabihi kashaafu lqinaac muran ma laakiin marka tafsiil loo soo dego bacdu lmasaa'il tashabuha ku jiraayo waa xaaraan bacdu lmasaa'il waa karaaho bacdu lmasaa'ilna waa kufriya gaalnimo ayay tafsiilku imanayaan markuu gaalnimada keenayo tashabuhu waxaa weeye marka aad ka shabahdo gaalada fi lcaqaa'id aw fi lcibaadaat aw fii shayin min diinihim shay diintooda ka mid a ama shicaarka diintooda ka mid a haddaad kaga dayato waxaad qaadatay macata baad qaadatay shaarkii kaniisadahaad qaadatay idan waxaan leenahay waad ku gaaloobi khadkaanaad ka baxaysaa alqaadi xusein ashaafici qarniga shanaad culamadi ahaa wey wuxuu leeyahay walow taqalnasa almuslimu ruux muslima hadduu gashada buu hi ka dhigto biqalansawati lmajuusiy majuusta koofiyad ay qaataan bidhaanadaha majuusta hadduu gashada buu aw tazanara bizinaari nasraan nasraaniyi ama uu dhexda ku xidho shakadda iyo suunkay nasraanadu dhexda ku xidhaan buuri saara kaafiran buu ku gaalabayaa buuri ma fiirso tusaale gaaban hadda koofiyaddan yar yuhuuddu qaataan baashan yartay m halkaa ku dhejistaan soo arag ninkii muslim ee gashada asagoo miiri qaba gaal wey ninkii muslim ee halkaa dhakadaa saartee la dhaqaaqay waa ku gaaloobay haddaad tiraada ha u bixin ataqwa haahunaa kaa socon mayso man tashabaha biqowmin fahuwa minhum baa ku taalla in allaha yanduru laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum camal weeye aad samaysay hawshuna kaa socon mayso wuxuu sheekhu yihi liana aظaahira anahu laa yafcalu dalika ila can caqiyati اlkufri jacayl iyo maxab u qabo gaalada ayuu u qaatay buu leeyay koofiyadda majuusta ama u qaatay baylka iyo suunkaas iyo shakadaas ay nasraan xidhaan buu leeyahy fataawi hindiya waxaa ku qoran kitaabka waxaad u laaban kartaan xusn tanabuh mujaladka shanaad boqol toban iyo afar fataawi hindiya waxaa ku qoran ina almuslima yakfuru bikhuruuji ilaa nayruuzi lmajuus buuri ciidaha nasraanadu ay leeyihiin ama yuhuuddu ay leeyihiin diimeed ama majuusta ay dhigaan sanadku markuu dhammaado haddaad tagtood ka qayb gasho gaal baatay leeyihin culamadu haddaad tagtood ka qayb gasho waad ku gaaloobaysaa maxaa yeelay maalinkaa maalin ay weyneeyaan agtooda ku weyn idan ruuxii tagay waa la weyneeyey wuu la damaashaaday asna hoosta ka xariiq bay culimadu leeyihi fi rawda imaam nawowi waxaa asna ku qoran walow shadda zinnaara aw zunnaar calaa wasatihi kafar suunka ay nasaraan u qaataan haddaad dhaxda ku xirto waad gaaloobi waاkhtalafuu fii man wadaca qalansawata almajuusi almajuus calaa ra'sihi wاsaxiixu anahu yakfur waa raafici hadalkiisii ama naw asagu khilaaf buu gelay wuxuu leeyahay hadduu jacayl iyo maxabi u xidhay tafsiilka iyo niya buu gelinaya laakiin daahirka la xukumaya sida raajixa ah madhabka uu maraya nawowi ee niyada keenayna waa madhab ka turjumaya caqiidat almurji'a fi liimaan buu daba taagan yahay marna xaaraan buu noqdaa ha layska ilaaliyo marna xaaraan buu noqdaa tashabuhu oo waa marka acmaashooda diiniga ah ama dunyawiga ah adoon ka warqabin aad ku dhacdo warba umaad haynin nin soomaali oo remiyon weligiiba aan arag koofiyad yahuudeed baa meel ka qaatay koofiyad yaroo yahuudeed madaxuu saartay geeliibu lasoo ceelka la yimid warba oma hayo dhihi mayna gaal baa tay ha isku shabaho laakiin oo muuse qasin mana ogo waxay tahayba baadi meel ka helo madaxuu ku ku caamiyey wey maca salaama laakiin ninkii asagoo waxaan garanaya u qasday oo gashaday waa halis wey idan haddaad afcaashooda iyo acmaashooda diiniga ah aad ku dhacda ama dunyawiga ah min duuni qasdin marka ayada ah waa xaaraam liannahu dariica ila alkufri weeye makruuh wuxuu noqonayaa markaad camal min acmaalihim fii suurati alcamal aanu iska waafaqno laakiin fii asli diinina ay hawshaa ku sugan tahay ka sawmi yowmi caashuuraa inaad caashuura bes ku gaabsatahay hadda karaahawe waa inaad raaciso taasuuca suu nabigu u khilaafa sidaa darteed buu u sameeyey waa in la yidhao mar baa laga yaabaa inaad gaalada isku ekaysiso xagga kore muuqaalka kore iskaga ekaysiso inay waajib noqoto ama sunno noqoto waa marka aada maslaxa muslimiin ku difaacayso xog baan rabnaa inaad nooga keento xafiisyaha gaalada sirdoon baad ummadda muslimiinta u tahay danaa laguu diray meelaha halistee halbuulaha ma tegi kartid haddaadan sidooda u labisanin ama sidoodii aad nin muqlaysan aadaan noqonin marka inaad muqla isku rido eh, sidooda u socoto ama dharkoodii aad gashato way bannaan tahay wixii markii hore aan muxaram lidaati ahayn tashabuhii guuda lagu diiday marka ayadaa inay waajibtaa laga yaabaa ibnu taymiya wuxuu leeyahay walow ana almuslima bidaari xarbin aw daari kufrin lam yakun ma'muuran bilmukhaalafa lahum في اlhadyi daahir لما عليه dalika من الضرر بل قد يستحب للرجل المسلم أو يجب عليه أن yushaarikahum أحيانا في hadyihim daahir ida kaana fii dalika maslaxatun diiniya shardi wey nin kasta meesha shaqan ka rabaayo sidoodii baan u xidhanaya laga yeeli maayo markay maslaxa diineed oo bulshada muslimiinta iyo diintaba anfici aad ku maqan tahay ood islaamka u shaqaynayso baa mararka qaarkood lagu ogolanaya laakiin asalku xaaraan weeye mana bannaano waxaa meesha ka baxaya warkaan soo khatimaya ka baxaya oon la odhan karin waa tashabuh waxyaabaha waagi hore asal gaala ay isticmaali jireen waagii dambana si loo waday noqday wax la wada wadaago sarwaalkoo kale sarwaalkoo kale asal bacda salafi saalix markuu inqiraaday sarwaalkay xidhan jireen salafku kan noocan ma ahayn noocan kugu dhegane baryahaadi iyo xiniinyahaadi iyo xisaabtao dhan ba sawirahaya ma ahan kii salafku xidhan jireen bahal weyn oo holof ah ood macawis moodi reeshaanba hadda baqaayaad baa kaga hadhay shaamiyiintu waa xidhaan shaamiyiinta aad u xidha bakistan tutooda waa nooc kaloo iyagu la yimaadeen wey sarwaal weyn ilaa halkaa lowyaha in ilaa lowyaha iskaga dheganba ilaa lowyaha lasoo gaaro iskaga dhagan yahay intan o dhan macawis baad moodi wixii lowyaha ka hooseyuu dhooban yahay oo laga fiican leeyahay sarwaal noocaaso holof oon waxba kaa muuqin inaad macawus qabto lagu moodi way xidhan jireen salafku markay sarwal xidhanayeen bahalkan markii yaree dhuuban ee ku dhegan bantaloon baa loo yaqaana sarwaal ba lama yidhaahdo kaa asaga ah waagi hore wuxuu ahaa caada min caadaati annasaara walyahuud gaalow caan ku ah laakiin waagi dambe uu baahay ummaddoo dhan buu wadagalay meel kastuu taagan yahay fi lcaalam alislaami wa fi lgarbi buu taagan yahay wadaadu marka waxay yidhahdeen hadda yaan la odhanin waa lagu gaaloobaya ama waa tashabuh maadaama ummaddo dhan ku baahay waxaa la mid oo kale eh, dahabi baasna asna arrintaasoo kale ka hadlay cumaamad zarqa umad cumaamad jaalla ah bay waagi hore muslimiinta gaalada wada xidhan jireen suldaan loo yaqaanaa suldaan naasir la odhan jiray ayaa waagidan wuxuu xukumay cumaamadda jaallaha ama yelowga ah inay xidhaan gaalada basa muslimiintana loo ogolay dahabi wuxuu leeyahay alaa tara ana alcimaamata zarqa buluugga ah wasafra ama jaallaha ah kaana lubsuhumaa lana xalaalan buur inaan xidhano labadaa way noo banaanayd qabla alyowm maanta ka hor buuri qarniga todo sideedaad wa fii caami sabcimia ilaa qarnigii toddobaadba falama alzamahum sulطaan annaasir xarumat calayna bu marka iyagu khaas looga dhigay oo gooni loogu mutaxa iyaga ninkii ku daydaaya uu ku gaalo ma banaana buuri tashbiih اlkhasiis biahli اlkhamiis sidoo kale aharkii waxaa tusaya anas xaafid bn xajar ka hadlay ibn cabdilbar wuxuu leeyahay in faraatiga lagu qaato gacanta midig iyo ta bidixiba way banaanayd inaad faraatiga midig ku xidhato ama bidix ku xidhato waa iska banaan yahay weliba midigta ay xadiidtu u badan yihiin wa maca wuxuu ihi waagi dambe faraatiga midigta in lagu xidho waxaa haalib u noqday oy ku badatay rawaafida arafi alrawaafid algulaa alkafar almurtaduun baa u batay buul salafku marka khilaafan lirawaafid waxay idhaahdeen ruuxa muslimka ee sunniga waa inuusan faraatiga ku xidhanin gacanta midigta bidxda ku xidho saacadaha iyo faraatiyaha iyo waa in bidixda lagu xidho khilaafan lirawaafid idan shaalkaoo kale ibn xajar waagi hore yuhuud baa iska lahayd oo xidhan jirtay waagi dama mara hindiya iyo eshiya iyo caalamka o dhan laga xidho hadda duqeyada somalia ay ku xaradoodaan bay noqoto waa taqaanaan shaalku dhihi mayno waa yuhuudi waa xaaraani maadaama ay caadadaas baahday waa la iska cafinayaa waxaa kaloo soo geli kara bahalkan muxuu ahaa nagatiinka miyaa la odhan jiray tay baa la yidhahdaa taygaasaa soo gelaya wadaadda waxay leeyihiin asalkiisu gaalow ka soo jeeda oo reer yurubkii reer galbeedku meelaha qabow joogay iyo meelaha baraf ka dhacaa boodkay qabaan iyo maray qabaan bay cunaha ku xidhan jireen siuusa qabowga ugu gelin wadaaddaa sheegay wadaadda waxay ma ahee waa erey diineedba waaba mustalaxa diineed oo waa hawl kristan ka soo jeeda buuqu waa badan yahay laakiin anugu hadda waxaan u arkaa inaysan wax dhiba lahayn wax dhiba inuusan lahayn baan kulley u arkaa waa caada meel kastaba taagan muslimiin badan xataa waxaa lasoo guuriya alimaam xashaakir inuu xidhan jiray alimaam axmed bay bacdu la'ima soo guuriya inuu xidhan jiray idan waa hawla iska xaraga noqotay muslimiinto dhanna ay isticmaalaan hadda meel kastaba galay haddiisa ninka muslimkaas uu ka shikiyo banaanka ka maro iskaga fogaado dadkan isu kula dagaalamin wadaadana waxay leeyiin maya tashabuh binnasaara walyahuud weeye ninka agmarana marana seef ba ag maraysay taagan yihiin inaasan odhan lahaa muhimaddu waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacala laga cabsado wixii gaala la halmaala ama ku shuqulanaha laga fogaado dhalinyarada iyo faca soo kacayn ha lagu tarbiyeeyo wixii khayran sheegay allah idinku anfaco wixii sharian sheegayna allah idin garamariyo anigana allah i dhaafo bilahi